بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa cashirkii koyo tobnaad ee ka mida min kitaab sifati salaaة الnabiy min aلtakbiir ilى tasliimi kaannaka taraah qaala الشhaykhu raximah اllahu taعaalى iطaalaة hada اlqiyaam wawujuub اliطmi'naani fiih su-aalka maynan ku joogay rukuucdii baynu ku soo jiray ruknigii rukuucda ahaa wuxuu sheekhu markuu yidhi iطaalaةu hada اlqiyaam qiyaamkan dheerayntiisa oo ictidaalkii ah marka rukuucii laga soo tooso samic allahu liman xamida la yidhaahdo rugniga ictidaalka ahaa ee rukuucda xigay in la dheereeyo iyo wujuub اlidminaani fiihi in lagu xasilo inay waajib tahay inaad ku xasishodan degdegin waajibnimadkeedii wa kaana sala allahu calayh waali wasalam intaanan ka bixin marka gundhigii xanafiyuun baa khilaaftay wujuubkaas ictidaalka waa inaga soo marra ayago agtooda rugniba kama ah rukuucda markaad dhammaystirto horaa usii socon kartaabay qabaan ayib oo agtooda waajibba kama aha waxa khilaafay keliya waa xanafiyo amaa jumhuur lculamaaءi اlmuslimiin sidaa uu sheekhu baabaystay bay qabaan labadii rukuucda xasilideeda waxay ku diideen oo waajib oga dhigi waayeen yay tanaa ku celeeyeen oo ahayd waa ismi lagu xidhay muxuu ahaayey waa xugum lagu xidhay bismin marka ismikaasna wuxuu keenayaa yaqtadii ikhtisaar calaa awali iyo azyata cala nas naskhun madhabka ilahayna usuuligaha labadaa qodob ayaa meesha ku jirta wa kaana sala allahu alayh waali wasalam yajcalu wuxuu ahaa kii ka yeela qiyaamahu istaagiisa haadaa kana ictidaalka istaagiisa qariiban mid ku dhow min rukuuci rukuucdiisa kama taqadama sidii soo hormartay bal iska badaayay kaana yaquum wuxuu aha sala allahu calayh wasalam axyaana mararka qaarkood waa istaagi jiru ictidaalku ku daahi jiray xataa yaquula alqaa'ilu ilaa ruuxu is yidhaahdo qad nasiya nabigu waaba hilmaamay in ay u dhiman tahay sujuud oo wuxuu isku hilmaamay ictidaalkii min tuuli maa yaquumu intuu taagan yahay dheerarkeeda darteed ya waxaas leedahay show nabigu waaba hilmaamayba inuu salaad sii watay xadiidka anas baa macnaha ku yimi wa kaana sala allahu alayh ali wasalam wuxuu ya'muru kiifara ummadda muslimiinta bilitmi'naani in la xasilo fiihi fi اlictidaal faqaala lilmusii'i salaatahu wuxuu ku yidhi ninkii salaaddiisa bi'inayey uma arfac ra'saka madaxaada kor u qaado rukuucda ka soo toos xataa tactadila qaa'iman ilaa aad ekaato adoo taagan faya'khuda uu qaato kullu cadmin laf walba ma akhadahu meeshiisa ay ku beeganto laf walba ay halkeeda ku noqoto lafdhabartii duudaa laga hadlahayaa ayb iyo xubnaha intoodii kale wa fii riwaayatin riwaaya xadiidkuu leey waxaa ku yimid musii salaatihi waidaa rafacta markaad madaxa ka soo qaado rukuucda fa aqim sulbaka dhabarkaada toosi warfac ra'saka madaxaadana kor u qaad xataa tarjica alcidaamu ilaaay lafuhu ku laabtaan ilaa mafaasilihaa kala goysyadeediiyo xubnaheedi xubin walba meeshiisi uu ku laabto jamcu mifsal wadukira lahu nabiga waxaa loo sheegay wadakara lahu wuxuu u sheegay ninka asaga oo musii salaatihi baa ku fiican asagaa la soo waday annahu warkuu wuxuu yahay laa tatimu salaatun salaad dhammaystirmi mayso liaxadin min annaasi axad aadamaha ka mida xataa idaa lam yafcal daalika saa hadduusan yeelin wax salaadoo udhammaystirmaysa ma jirto hadduu ruuxu sidaas u tukan waayo hoosta sheekhu tambiih buu ku qabanayaa waad aragtaan baan u malayn wuxuuna ka digahayaa marka warka soo gaabiyo marka la ictidaale samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu iyo wix la raaci la raacsho dad baa gacmaha meeshan ku soo celiya oo sida iyagoo faataxa akhrinhaya ama qur-aankii wada oo qiyaamkii hore ku jiray gacmaha ku soo celiyaa sheikhu hawshaa wuxuu leh asagu waa bidco wuuna la dagaalamaya wuxuuna ku gebagabeeyey walastu ashuku sabxada dambe waad aragtaan fii anna wadca alyadayni cala asadri fii hada alqiyaami bidcatun dalaala لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعل ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم halkaasuu sii wada sheekhu halkaasuu qabaa marka dad badan ayaa waxay sameeyaan markay samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu ay yidhaahdaan gacmaha inay sii daystaan meeshii la rabay bay halkan ku soo celiyaan aad waxay ugu badan tahay qolyaha xijaaziyiinta ah iyo qolyaha ka yimid bay aad ugu badan tahay dhallinyarada ah en masalada baxdi dheer ku lahayd ayib haddii ruuxu iska sameeyo hadda waxaan dhaw ku tabdiicno ama kula dagaalanno anugu inay bidco tahay sidaa bidco la yidhaahdo kuma dhiirran karo siduu sheekhu ugu dhirraday asagaana cilmigeeda leh imaam axmed bin xambal labadu way bannaan tahay buu odhan jiray in gacmahaad sii daysato ood u diyaargarowdo fadhigii sujuudda iyo inaad meeshii hore ku soo celisaba way bannaan baa isagoo odhan jiray laakiin in sunno ahaan loo dabaqo sida dadka sameeya ay u aaminsan yihiin ah dadka sameeya siday aaminsan yihin sunna ay u arkaan taa iyadu daliil ma sheekhu uu sheegay hadal la oo aada u qiimo badan buu ibnu taymiye leeyahay hadduu sheekhu heli lahaana waa anfici lahaa baan u malay laakinahu lam yacur calayh sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay walaa yustaxabu dalika gacmaha in laabta la saaro ama xabadka lama sunneeyo fii qiyaami اlictidaali can الrukuuc marka rukuucda laga soo toosayo liأnna الsunnata lam tarid bihi sunnadu kuma soo aroorin gacmaha bacda اlictidaal in xabadka la saaro wuxuu yidhi wliأnna zamanahu yasiiru yuxtaaju fiihi ilى الtahayuءi lلsujuud midda kale ictidaalka waqti waaba yar yahayo waxaa loo qaasheensanoo loo diyaar garoobi in lasii sujuudo xilli gacmeed meesha lagu celiyo looma socdo sunnana kuma soo aroorin lamana sunneeyo waa ibnu taymiya ninka sidaa leh raxmat ullaahi tacala aleyh sharx ulcumda mujalladka labaad lix boqol lixdan iyo labo sidaa ku yidhahdaa kitaabkan cumdaha ibnu qudaamalaha uu sharxay inta laga hayo kitaab usalaam markuu marayo mujalladka labaad lix boqol lixdan iyo labo laga fiiriyo aduu tuweyjini iyo sheekh ibnu baasi jamaaca waxay qabeen inay sunno tahay sheekh albaanina wuxuu maray inay bidco tahay axmed xambal waxaa laga soo goriya inay bannaan tahay waxaa wanaagsan in laga gaabsado gacmaha meesha inaan la saarin oo la sii daayo waa sunno ma aha iyo waa bidco iyo way bannaantaas baashu isku dhex taallaa ayib wadaaddaha yidhi waa sunnana waxay un ku dhegeen xadiidka xataa tarjica alcidaamu ilaa mafaasiliha taana waa lafdhawarta laga hadlaya xadiidku wuxuu ku cad yahay xataa yadcuuda kullu fiqaarin calaa mawdicihi lafdhabartai duudii dhabarkii toosnaabaa laga hadlaya in la toosiyo la qotonsho ee ma aha in gacmaha meeshooda lagu soo celiyo hal ruuxoo salafkoo laga soo guuriyana ma jirto oo xataa sameeye ficlan markaa la yska ilaaliyo marka waa bidco hadda anugu ku dhiiran maayo laakiin mar haddaan nas loo haynin wadaadihiina isku maandhaafeen ha laga gaabsado wa kaana yaquul wuxuu odhan jiray eh, eh, eh, nabigu laa yandur اllahu caza wajal ilaahay ma eego ilaa salaati cabdin addoon salaadii laa yuqiima aan toosinaynin sulbahu dhabarkiisa bayna rukuuciha wa sujuudiha sujuudda salaada iyo rukuucdeeda inta udhaaysa ila sujuuddana waa la foorarsan rukuucduna waa la foorarsan meesha udhaaysa waa meeshe waa ictidaalki laa yuqiimu sulbahu bayna rukuuca rukuuci salaa salaadda rukuuc inta ka dhaxaysa wa bayna sujuudiha waa inaad ictidaalka isqotomisooda istaagto xanafiyana ku jabay waa soo tilmaamay uma intaa kadib markuu nabigu ictidaalka dhammaysto ku xasilo kaana sal اllahu alayh ali wasalam wuxuu aha yukabiru kii takbiirsada allahu akbar xaala kwnihii saajidan asagoo sujuudsan takbiirtu maadoo taagan bay dhici mise adoo sii socday dhici aa masalo laisku hayo oo khilaaf ka taagan yahay xooguu duray baa maanta ahya marka inaan fiifiifdhaa laga yaaba iska raalaanaysa marka eh, kaana yukabiru wayahwi saajidan takbiirtu ma intaad sii socotaa takbiirsan mise adoo taagan baad takbiirsan kadib baad dhici ood sujuudi lafdigan marka hadda inoo dhigan waxaad moodaa inuusan macnaha midna caddaynayn laakiin gadaal bay riwaaya kale ku iman doontaa wa amara bidaalika arrinkaasuu nabigu faray in la takbiirsado oo la hoobto sujuud la aado bacda alictidaal wa amara bidalika almusii'a salaatahu faqaala lahu wuxuuna ku yidhi laa tatimu salaatu liaxadi min annaasi xataa yaquula samica allahu liman xamidah xataa yastawiya qaa'ima ilaa uu weliba asagoo taagan uma yaquula uu yidhahdo bacda allahu akbar allahu akbar buu odhanhayaa uma yasjudu markaasuu sujuudi xataa tamaina uu sujuudo cafwan uma yasjud uu sujuudo xataa tamaina ilaa ay xasisho mafaasilu xubnihiisu ay xasilaan mid walba meeshiisa ku xasilo loogu talagalay oo sujuudda madaxu dhulka qabto gacmuhu dhulka qabtaan lowyuhu jilbuhu dhulka qabtaan farihii lugeed aad xuba meeshiisa aad dhigto ayb wa kaana sal اllahu alيه waslm wxuu idaa araada markuu doono an yasjuda inuu u sujuudo sujuudi koobaad uu ka tago ictidaalkii kabara waa xidhan jiray waa takbiirsan jiray cafwan allahu akbar odhan jiray wayujaafii yadayhi gacmihiisuna ka dheerayn jiray can jambayhi labadiisa dhinac uma yasjudu markaasuu sujuudi jiray riwaayadan dambe iyo tii horeba xadiid muslim salaati waxaa ka muuqata in aad takbiirsanoo allahu akbar aad dhihi markaad dhahdo kadib baad sujuudda aadaysaa laakiin xadiidku riwaayaadkiisu way caddeeyeene waa la israacin markaad dhaqaaqa bilowda inaad foorarsato ood sujuudda aaddaah yaa takbiirta raacinaysa foorarka hoobashadaasaa takbiirta ku bilaabi ilaa aad wejiga dhug dhigaysaad sii wadi sidaas weeye sida wanaagsan riwaayadii markii cinda ibni khusaymana caddaysay kaana rasul lah sal ly slam yukabiru xiina yahwii saajida wuxuu takbiirsan jiray markuu sii hoobanayo sidaasaa riwaayaad badan ay ku yimaadeen ibn abi shayba cumr khaaab isna salaadiisii buu wariyey wuxuu ui wakaana cumaru idaa kabara kabara wahwa yanxatu amiir muminiin wuxuu takbiirsan jiray markuu u takbiirsanayo sujuudda asagoo sii hoobanaya isagoo sii hoobanay u takbiirsan jiray ibn abi shayba soo saaray fii musanafihi bisanadin saxiix alimaam tirmidi wuxuu yidhi sidaasay culammaduna qabaan in takbiirta iyo hoobashada la israaciyo oon la kala reebin wuxuu yidhi wahwa qowlu ahli اlcilmi markuu xadiidka wariyey buu raaciyey fiqigeedi wahwa qowlu ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi waman bacdahum min الtaabiciin qaaluu yukabiru الrajulu wahwa yahwi lلrukuuci wالsujuud waxay yidhahdeen ahlucilmiga oo saxaabadii iyo xerti ka dambaysay taabiciinta waxay yidhaahdeen ruuxu wuxuu takbiirsan asagoo usii foorarsanhaya rukuucda oo markaad qiyaamka ka timaado iyo markuu usii foorarsanhayo sujuudda ood ictidaalka ka timaado cabdulahi bnu zubayr asagu marka laga wariyey cabdirazaq fi musanafi asaguna maa kaana bnu zubayr yukabiru ilaa wahwa yahwi ma takbiirsan jirin asagoon sii hoobanayn wa fii nahdatihi lilqiyaam markuu ragcadda koobaad iyo ta saddexaad ka istaaghayana asagoo sii socduu takbiirsan jiray labadaaba inagu waynu khaladnaa waynu gaari doonnaa haddana way muuqataa marka waxaa wey sida saxdaa waa in la israaciyo umadan kale marka kudhibi mayso waa tartiib tartiibkii ficliga ma ahe waa kii dikriga ah. raawi markuu warinhaya xadiikunba asagu tartiibsaday mooyeene mid nasku ku yimid ma ah ayib tartiibka ficliga midka dikriga fari baa udhexey waad garanaysaaba ila ajrum waa la laqbaystaan umalayn ayb riwaayo kale xadiidku le wyujaafi yadayhi can janbayhi uma yasjud waxaa ku yahwi ila اlardi mujaafiyan yadayhi can jambayhi uma yasjudu markaasuu sujuudahaya masaajidda qaarkood aimadu waxay ku arkaysaa ictidaalkay ka dhaqaaqahayaan ilaa ay wejiga dhulka dhigaan takbiirsan mahayaan wadaad baan hadda kahor kala hadlaya markaasu wuxuu yidhi haddaana saa yeelin maamuumintu raacahaya buui haddana markaan sii socdo allah akbar sii dhaho dhulkayba iga horraynhayaan bui sujuudda iga horraynayaan marka waan u aamusahayaa buui ha taagnaaden ayagu anna waan socon markaan wejiga dhulka dhiga en sujuudda isku hubsado yaan allah akbar leehay bu taas maya waa ummaddana waa lala hadlay waa loo sheegin imaamka inay ka dambeeyaan saxaabadu waxay yidhahdeen nabi maxamed ma aanan ka daba sujuudi jirin ilaa uu nabigu wejiga dhulka dhigo taas sunnada dadka waa loo sheegi waa la fahamsiin laakiin aduu ayagii wax ka difaacahaya inaad laftirka hawlo kala samayso ma wanaagsano ma wanaagsano waa la isku hayaa sidaa uu isagu wadaadku sheegay imaamka wadaaddaa qaba laakiin markaad adilada jamcisay oo isku kayso nusuusta waxaa ku cad in takbiirta ay gelayso hoobashada ay raacayso xilliga la hoobanayo intiqaalaadka yay raacdaa waana sida shaaficiyadu aaday u sharxaan kadibna waxay ka niqaasheen intee leg baa la jiidi takbiirta ayib ila way socone intiqaalaadko dhan bay soconayo wax mutawasiday soconaya muran baa ka taagan wa kaana sal اllahu alيه wasalam axyaana mararka qaarkood wuxuu ahaa yarfacu kii kor u qaada yadayhi gacmihiisa idaa sajada markuu sujuudahayo id markuu sujuudahayo gacmihiisuu kor u qaadi jiray xadiidkan sheegahaya ind sujuudda marka la sujuudayo in gacmaha kor loo qaado waa ziyaado ku timid ku timid weeye fii xadiidi maalik ibn xuwayri ziyaado ku timid weeye ziyaadada oo sujuuda sheegaysa ruwaadda intooda kale waxay wariyaan keliya rukuucda ictidaalka iyo marka hore la xidhanhayo hawlahaasay wariyaan ama in la yidhaahdo xataa sujuudda marka loo hoobanayo ama sujuudda labaad markaad u socotaad gacmaha kor u qaadaysaa sida takbiirat اlixraamka iyo takbiirat اrukuuci iyo tii ictidaalka iyo tasmiiciisi iyo waxaa wariya min xadiii maali muxwarid ba horta laga wariya ruwaadda intooda kale ma aysan sheegin ruwaadda badankeed ma aysan sheegin waxaa sheegay wadaadkii la odhan jiray maxamed nabi cadiy can saciid nabi caruuba wa can shucba wadaadkaa kow iyo gundar ninka la odhan jir maxamed jacfar isaguna can saciid nabi caruuba cafaan mslm اbaahili can hamaam bn yaحya saddex nin afraadoo mucaad bn hishaam can abi hishaam bn abdillah dstawai kulluhum can qataada kulluhum can qataada marka mucaad iyo mxuu aan ku idhadaaye eh, eh, cafwan hishaam hishaam iyo eh, hamaam iyo nin kale maxamed abi cadiy iyo maxamed ibnu jacfar qundar afartaa wadaad mise waa shan waxaan sheegay maxamed abi cadiy iyo gundar iyo hamaam iyo hishaam saddex afartaa wadaad baa sheega oo sheegay nabigu markuu sujuudahayo inuu takbiirsan jiray gacmahana kor u qaadi jiray axyaanan haddee ma haday badanta waa lasoo axyaana meesha waba ku jirta waa qasab wayba idin taallaa idan ruwaadda intooda kale ma aysan sheegin ruwaadda intooda kale ma aysan sheegin marka wadaadda mucaasire marka waa shaad bay yidhaahdaan waa shaad bay yidhaahdaan dayib wax marka mutaqadimiin ah oo caddeeyey xadiidka maalik bn xuwayris ee sifatu salaati nebiyi ku yimid in sujuudda agteeda gacmaha kor loo qaado waa shaad ama waa munkar ma helin allaahuma hadal uu le ibnu rajab alxambali fii fatxi اlbaari yaa wuxuu yidhi waxaa la wariyey axaadiid baa la wariyey fii rafci اlyadayni cinda الsujuud wa hiya axaadiiثu mucallala waana axaadiid la cileeyo kadibna riwaayo ciladeed muran baan laga qabin basuu sheegay wax kale muusan sheegin idan hadalka cumuumkiisa haddii la fiiriyo waxaa la odhan karaa xadiid walboo sheegay rafcu اlyadayni cinda الsujuud ayuu cilaynaya ibn rajab alxambali waa la odhan karaa laakiin ma arag waxaan intaa ka ahayn xadiidkaasi marka asagu intaasaa ku jirta <clears throat> alkhuruuru ila الsujuudi cala اlyadayn alkhuruuru hoobasho loo hoobto ila sujuudi sujuudda loogu hoobto cala yadayni xagga gacmaha markaad dhacayso ad fadhiisanayso ee sujuudda u dhacayso ma jilbahiiyo lowyahaad iska hormarin mise gacmahaad marka hore dhigan kadibna lowyaha xigi ayib ayagu haddee labada logeed oo hoose dhulka kama wakacaanba inta salaad lagu jiro ad ogtiin baan u malay marka ayagu hadalko dhulkay joogaan waxa marna kici marna iman waa wejiga gacmaha iyo jilbaha marka gacmaha horayn jilbaha xigi ayib kadib lowyaha wejiga xigaya ee sanka sidaas ayuu sheekhu qabaa alkhuruuru ila الsujuudi ay اlwuquuci ila الsujuud sujuudda xaggeeda in loo dhaco loogu dhaco caalyadayni gacmahana la isticmaala marka u horaysa sidaasuu sheekhu qabaa axaadiid badan buuna u daliishan doonaa sheekhu siduu sheegay hoosta waa aragteenoo wuu qaban doonaa horta xadiidtaan akhriyo wa kaana salى الlahu عalيه wasalam yadacu yadayhi nebigu gacmihiisuu saari jiray dhigi jiray cala dhulka qabla rukbatayhi jilbaha kahor iyo lowyaha ka ayuu dhigi jiray hoostana wuxuu qabtay sheekhu xadiidkiinu ibnu khusayme iyo daaraqudni iyo khayrkii ay soo saareen kadibna wuxuu ictimaaday oo uu camalka xadiidka uu xujaystay hadalka laga soo guuriyey awsaaci oo uhi adragtu الnaasa yadacuuna أydiyahum qabla rukabihim halkaasuu marka ayuu isagu sheekhu maray waana si dad badan baa sidaa qaba dad badan baa qaba laakiin weliba ninka le ibn abi daawuud cabdullah ibn sulaym ibn ashcad ibn abi daawuud asagu wuxuu yidhi waa madhabu asxaabi اlxadiiث wa hada qowla asxaabi اlxadiiثi wadcu اlyadayni qabla الrukbatayn waxaa ka soo guuriyey calaaudin muqlata ibn qaliil fi sharxi ibn maaja maana helin lanhu rasaa'ilka wadaadka u lahaa wax badan lagama daabicin marka in gacmaha la hor dhigo oy gacmuhu horeeyaan jilbuhuna dambeeye markaad sujuudayso waa madhabu asxaabi اlxadii buui sidaa in loo idlaaqa sax ma aha lann waxaa yeelay sida kale oo ka soo horjeeda oo ah in muxuu ahaayey la hormariyo jilbaha jilbaha la hormariyo ama lowyuhu ay horeeyaan gacmuhuna ay dambeeyaan waa madhabu akar ahlicilm alimaam tirmidi markuu xadiidkan wariyey laftirkiisa iyo wuxuu raaciyey fiqigu walcamalu calayhi xadiidkii sheegaya weeye xadiidkii sheegaya xadidka wail ibn xujr ee sheegayey muxuu ahaa in la hormariyo jilbaha jilbaha la hormariyo ya wuxuu ihi wاlcamalu calayhi cinda akar ahli اcilm yarawna an yadaca الrajulu rukbatayhi qabla yadayh wإidaa nahada rafaca yadayhi qabla rukbatayh xadiidka waail iyo markuu ahlucilmi badankood saasay qaaban bur tirmidina ahlucilm wuxuu ujeeda saxaabiya taabiciin iyo ragga ka dambeeyey ayib alimaam alqaadi abu ayib aلطabri min aimة الshaaficiي وaصxaabi اlwujuh asagu wuxuu ka soo guuriyey ra'yigaas in jilbuhu horeeyaan gacmuhuna dambeeyaan can caamati اlfuqahaa laba ray baa marka isgarab yaalla gacmaha la hormarin oo siduu sheekhu qaba axaadiisna u daliishaday ah iyo jilbaha la hormarin labada ra'yiba culamo badan baa qaba culamo aad ku fara badan ayaa qaba xadiidkan laakiin hadda uu sheekhu u daliishada wa kaana yadacu yadayhi calى اlardi qabla rukbatayhi waa xadiid macluula cinda اlxufaad xadiidkaas waa xadiid munkara laa yasixu aslan wuxuu ka yimaadaa min xadiidi cabdillaahi bni cumar buu ka yimaadaa waxaa la tafaruday ninaan maalow soo sheegahayo oo laodhan jiray cabdilcasiiz bn maxamed adarawardi soo ma garanaysaan can cubaydillaahi bni cumar alcumari can naaficin can ibni cumara can rasuuli اllaah kaana sal ly slam yadacu yadayhi cala ardi qabla rukbatayhi xadiidkaasi marka cinda ahli cilmi waa macluul lianna o waxaa la tafaruday ninka la yidhaahdo cabdilcaزiiz ibn maxamed darawardi riwaayatu can cubayd الlaah ibn cumar alcumari waa munkar cinda اlmuxadiثiin alimaam axmed xambal wuxuu yidhi cabdilcaزiiz darawardi cindahu can cubayd الlaahi manaakiir way roonaan lahayd intaasi way roonaan lahayd laakiin waxaa ka darto mar labaad yidhi axmed caamatu axaadiiثi darawardi can cubayd axaadiiu cabdilaahi bni cumar maqluuba wayba gedisan tahayba iyada dhanba axaadiiu daarawardi ka qaato cubaydilaahi alcumari oo weliba ah axaadiita cabdulaahi bni cumar oo kan kow ka yahay wuxuu hi waa axaadiis maqluuba ah hadda maxaan haynaa meeshii la rabay in la yidhaahdo nabigu wuxuu hormarin jiray jilbaha ayuu qalbiyo wuxuu yidhi wuxuu hormarin jiray gacmaha marka daarawardi can cubaydillaah can cabdillaahi bni cumar xadiidkiisa ah isagoo cubaydillah naafic buu sii maraya iyo waasidu ku maraa waa axaadii maqluuba ah abu daauud fii sunaniasna sidaasuu yidhi fii bacd ariwaayaat sidaa darteed ba mundir waa cileeyey xadiidka wuxuu yidhi xadiis jira ma ah awsadka wuxuu yidhi xadiidan jirin weeye waa mawquuf ibnu cumar baa samayn jiray asaga ibnu cumara markuu sujuudayo gacmaha hormarsan jiray nebi maxamed hawshaa kama sugno min xadiidi cabdillahi bni cumar buur alawsad mujaladka saddexaad kadalika albayhaqi fi sunan kubra wa fi lmacrifa sidaasuu maray marka xadiidkaasi waa xadiid macluul ah in lowyaha la hormariyo saxaabo badan buu ka sugan yahay sayidina cumar bn khaaab bay ka sugan tahay oo asagu saasuu u tukan jiray oo wiilkiisabuu khilaafay cabdullahi asagu waxaa ka sugan gacmuhu inuu hormarin jiray odaygii amiirka ee cumar ahana waxaa ka sugan lugaha inuu hormarin jiray wa kadalika bnu mascuud jilbuhu hormarin jiray asaguna waxaa sidaa ku tegey ibnu siriin nakhaci sufyaan aلthawri shaafici axmed bnu xambal fii ashhar riwaayaatihi isxaaq ibnu rahuya asxaab الra'y xanafiyada isxaaq axmed fii ashhar riwaayaatihi alimaam الshaafici thawri nakhac ibnu siriin ibni mascuud iyo cumar bn khaaab sidaasay qabaan in jilbaha la hormariyo gacmuhuna dambeeyaan tii uu ka yidhi muxuu ahaayey ibn abi daud waa madhab asxaabi اxadii intaanaynu soo shegnay ma asxaab اaxjaar miya hadda iyagoo daysa asxab adii ahayn asxaab اxadii uu ka maan ibn mascuud iyo ka maan yahay mxuu ahaa cumar اkhaaab iyo imaam shaafici iyo ibn siriin iyo nakac iyo thawri iyo isxaaq ibn rahuya xaggee marka u socotaa hawsha waxaa weeyaan nin walba aqoontiisa buu ka hadlaa geed walba dhacankiibuu dhiiqaa baa la yidhi wadaad walbana aqoontii iyo aragtidiibuu hadlaa warkaa waa ogaataan abu isxaaq asabiici asagu wuxuu leeyahay kaana asxaabu cabdillaahi bni mascuud ida nxaطuu liلsujuudi waqacat rukabuhum qabla aydiihim asxaabu cabdillahi bn mascuud oo taabiciinta ah reer kuufaad markay sujuud ahayaan jilbahooda ka horayn jiray gacmahooda masaladu masale saa la iskugu haysta wey akaru ahlicilmi waxay qabaan maxaa horaynhaya jilbaha ibraahim naqac su uu ku fogaaday waa la weydiiy waa la ka warama gacmaha hore mise jilbaha ninka gacmaha dhiganhaya ma nin waalanbaa mise waa nin salaad tukanhaya bu ninka gacmaha hormarinhaya ma majnuun baa mise waa nin miir qaba marka waa qolyo ku kalax tagay way jiraan labaduba way ka sugantahay saxaabada ama axaadiistu way isceshanaysaa way isceshanaysaa axaadiista gacmaha tilmaam dhaanta kuwa tilmaam cafwan axaadiista tilmaamaya lowyada ayaana ka xoog badan mida tilmaamaysa gacmaha haddii tarjiix la maro wey xadiidka cabdullahi bn cumar wa kaa hadhay maxaa kaloo kuu dhiman sheekh albani asagu wuxuu leey daarawardi waa nin iqa wa ziyaadatu iqa maqbuula aafadaana sheekhu wuu qabaa raxmat ullahi tacaala calayhi wuxuu ku takhriijiyaa kuna naqdiyaa ariiqaة اlmutaakhiriin wa ariiqaة اlfuqaha wاlusuuliyiin ayib ninaan mafaaridiisa la aqbalin ayuu wuxuu leey waa saduuqoo iqa ah marka waa xuja wasiyaadatu iqana waa maqbula saasuu sheekhu yidhaahdaa in sidaa la yidhahdana ma aha marka la fiiraayo naqdiga xadiidiga laga hadlaayo wa kaana ya'muru bidalika saasuu fari in lawyaha la dib loo dhigo gacmaha la hormarsho fayaquul wuxuuna odhan jiray idaa sajada axadukum falaa yabruk midkiin hadduu sujuudayo falaa yabruk yuusan u fadhiisanin kamaa yabruku اlbaciiru rutigu su u yadayhi gacmihiisa ha qabla rukbatayhi jilbaha ka hor gacmaha ha dhigo ayb xadiikan wuxuu ka yimad xadii abi hurayra buu ka yimaadaa xadiika haddaynu haynee dambe horta waa laba malxad baa ku jiro mid waxaa weeye fahamka xadiidka laysku haya midkii yuusan yuusan u fadhiisanin sida awrku iyo ritigu u fadhiisto ibnu qayim isagu zaadkii meel kale wuxuu yidhi ritigu jilbihiisu waxay ku yaallaan buuri qaybta dambe dambeedyada labada adinee dambe yuu rtigu jilbaha ku leeyahay buu ayib marka ninkii gacmaha hormariya sidii rtigiba u fadhiistay buui ila rtigu markuu fadhiisanaya muxuu hormariyaa labada jilib buu jig siistaa kadib buu kuwa dambe soo laaba geela soo ma taqaanaa ninkii digaagii kaluun dhaqanahaya de hawlaha fahmi maaye ayib idan wuxuu ninkii intuu sujuudo gacmaha hormarsha wuxuu waafaqay hayat albaciir sida ritigi buu u fadhiistay ritigu jilbuu hormariyaa oo gacmihiisi ah adna gacmaha hormarisa bu kuleeyahay laakiin cinda lugawiyiin wa kibaar ahlicilmi oo kamid yahay wadaadkii haabit ibnu qasim saaxib dalaail oo kamid yahay taxaawi saaxibu lisaan اcarab alimaam alxarbi ay kamid kulli waxay leeyihiin awrku iyo geelu jilbihiisu waxay ku yaalaan adimada hore waana sida saxda inagu aan naqano soomaali ah jilbaha geelu adimada hore ku yaalaan ayib taasi wax laisweydiiye ma aha kuwaa dambe sibir iyo hawlo dambaaba la yidhahda mooye jilbaba lama yidhaahdo soo sidaa ma ahayn msgoroflagad baa la dhihi jiray almuhim jilbaha horey ku yaalaan marka ninka gacmaha dhigta wuxuu waafaqay gacmaha hormariya geli buu waafaqsan yahay sida awrkiiba u fadhiistay waa taa haddaynu ku kala baxano laakiin waxaad nagu biinaysaan waliyadac yadayhi qabla rukbatayhi gacmihiisa ha dhigo intaan jilbaha uusan dhigin tanaan marka muran ka qabnaa sidaa darteed alimaam tirmidi xadiidka markuu mariyo uu cileey waa xadiid daciifa buuri sidiisuba wuuna wariya waa cileey wakadalika albukhaari fi taarikh اlkabiir uu ku cileey alimaam xamsat alkinaani tilmid الnasa'i wuxuu hi hada xadiiثu munkar alimaam albayhaqi fi lmacrifa asagu wuxuu yihi sunankaasna waa xadiidan maxfuud ahayn ibnu khusayme wuxuu hi waa mansuuqba xadiidkan oo maxaa nasakhay xadiid sacd bn waqaas baa jira buu u wariyay asagu bisanadihi fii saxiixihi oo tilmaamaya waagi hore waxaana la faray markaan salaada tukanayno inaan gacmaha hor dhigno lowyahuna dambeeya waagi dambe waxaana la faray inaan lowyaha ka bilowno gacmahuna dambeeya xadiidka marka ibnu mundir wuxuu yidhi iyo bayhaqi iyo abubakr alxaazimi hadduu sugnaan lahaa wuu ficnaan lahaa waxbuu naasik buu noqon lahaa laakiin wa fii sanadihi maqaal wadaadku yidhahda waa mansuuq xadiidkan iyo wadaaddo cileeya labadaasay isu dhex yaallaan ya ixtijaaj النasaa'i kubra iga daay ixtijaaj الnasaa'igi oo kubraha iga daaya meesha meesha fiican waa waa suqraha waxaana aad ugu ugu nafbaxnayn ku dagaalanno ayib meeshaasaan idan haddii wadaaddo kale cilladay caddeeyeen cillada noo muuqato waxaa weeyaan waxaan leenahay waan tarjiix baan maraynaa keeda saxan xadiidka inta badan xujaysano waa xadiid nasaa-i wariya culamo cilaysana aysan jirin cillo macquula ah waxaan ka hadal wadaadda waxay nasaa-iba wax ictibaara siin mahayaan waxay xadid baa wariya nasaa-i baa wariya waa daciif war nasaa-i ixtijaajiisa lahu ictibaar xadiidku agtiisa waa ka saxiix siday caddeeyeen alxaafid الذahabi wabnu xajar wakayruhuma laakiin culamo asaga shuyuukhdiisa ku aadan ama la-ayni ah ayaa caddeeyey inuu macluul yahay ciladuna waa tafarud nin aan tafarudka la aqbalin baa la tafaruday ayb warkaasna war banaanka yaallo wey idan xadiidkii qaabkaasa laiskugu hayaa wadaado sugay oo nasaa-i ka mid ah sheekh albani iyo wadaado daciifiya ciladuna waxaa weeye in ninka la tafaruday nin tafarudka la aqbali kara usan ahayn iyo ikhtilaaf ku jira sanadka wa kaana yaquul wuxuu odhan jiray sal slam idan aan khulaasayna marka shaikhulislam ibnu taymiya ijmaac buu soo guuriyey fii kitaabihi majmuuc اfataawa wuxuu ihi fuqahadu waxay ku ijmaaceen labaduba inay bannaan tahay haddii la sujuudayo in gacmaha la hormarin karo inay bannaan tahay lowyahana la hormarin karo ay bannaan tahay waxay isku khilaafeen keebaa fadli badan shekhulislam halkaas ku dhufto waxaa la isku hayo waa alafdaliya laakiin jawaazu اlamrayn labada arrimoodba inay bannaan yihiin itafaqa culamaa اlmuslimiin buu ihi markaa sujuudu salawya hadaad hormarisana waa khayr haddaad gacmaha hormarisana waa khayr labadu way bannaan yihin lakin waxaa laisku hayaa keebaa fiican baa laisku hayaa niman waxay dhahn waxaa fiican lawyaha nimanna waxay dhahn maya gacmaha waa idfahanteen baan u malay halkaasuu wadaad ku dhigay laakiin ninkii masala caddo ahaayee ibnu xasan la odhan jiray isagu wuxuu yidhi waa waajib he maxaa la hormarin ibn xasan wuxuu waa waajib buuri in la hormariyo gacmaha ilowyaha cafwan ninka aan hormarinina khata buu ku dhacay buuri salaadiisa inay baadilaysa in kale laga niqaashahaya waa waajib buuri asagu idan ibnu taymiya ijmaacu soo guuriyey seen dhahaynaa laba innagaa u door leh inaan dhahno waa khilaaf dambe oo xaadis ibn xasan uu la yimid ijmaac horaana ka horeeyey khilaafka mutaakhirkana laa yaqdaxu fi ijmac saabiq mutaqadim iyo in la yidhaahdo imaamku ibn xasm kutubtiisa wuu mutaabaceeya ibnu taymi nin kaga fiican oo dada muslimiinta kuma jiro iطlaaqan ilaa lagu tumo la yidhi wamaadat ibnu taymiyata xasmiyat maadada fiqiga ee wax ku quwaaxay ummadda uu ku kala tuuray ee fuqaha uu ku samriyey ibnu taymi xasmi ibnu xasmi wakana la yidhahdaa ragga ku eedeey waxaa ka mid ah ninkii lo odhan jiray mxuu ahaa asafadi khaliiludin bn aybak asafadi kitaabka alwafiyaat wuu ku keenay rag badan baa ku naqdiyey wuu la socdaa xaraf xaraf mafaariidda ibn xasm shudaadkiisa wuu og yahay muxuu oga tegey waxaan leenahay lam yactabir khilaafahu khilaafan walacalahu lam yactabir ayib waa mutaakhir qarnigii shanaad wey ibn xasm soo maaha hawshana hawl waa hore laga hadlay wey laakin waxaa la odhan karaa ibnu taymaha naaqilka lilijmaac waa mutaakhir he ibn xasm buu ka sii dambeeya oo asaguna toddoba boqol labaatan iyo sideedii buu geeriyooday ibnu taymiya ninkana afar boqol konton iyo lixdii buu geeriyooday ibn xasm marka waa masale shaa'iga ijmaacu laakiin weligaa hadda ka horna qaacidiisa waan ku siiyey ijmaacu haddii nin caalima muطalica uu soo gooriyo alijmaacu idaa xakaahu caalimu muطalic walaysa lahu aslu faasidu fii xikaayaati اlijmac yuxtaju bihi calaa madhab اjumhuur nin imaama oo muطalica oo caalima hadduu ijmaaca soo gooriyo wadaadka naaqilkaana uusan lahayn asal faasida fii naqli اlijmac wa fii sixatihi ijmaaciisa in la xujaystay usuuliin isla ogyihiin ibn jariir oo abri oo kale ijmaacuu soo guuriye lama xujaysan karo haddaan la mutaabacaynin limaada lianna lahu aslan faasida fii xikaayat اlijmac wuxuu qabaa hadday culammada muslimiinta boqolkiiba sagaashan iyo sideed meel maraan laba wadaadna farta ka taagtaan warkooda waxba laga soo qaadi maayo ijmacu waa guntamhayaa buu leeyahay khilaafu الnaadiri wاlwaaxidi wاlاثnain laa yuctabar buu taagan yahay ijmaaca ummadoo dhan waxaa wadaadahoo dhan ba iyadoo iyagoo nigir niri ka afqurmin inay israacaan baa la rabaa wadaad hadduu farta taagto ijmaaca guntami maaye le ummaddii ma dhanne nin baa ilan ka maqane kadalika ibn cabdilbar ba asna sidaa ku dhow asna sidaasuu ku dhow yahay ra'yi noocaasoo kale laga soo guuriya ayib idan ibnu taymiya waxaa weeyaan waa imaam muطalicun itafaqa fiihi اlmukhaalif wاlmuwaafiq taamuran ma laha ayib idan asal faasid oo fi lijmacna ma laha faijmaacuhu waa muxtajun bihi cala asaxiixi fi اlusuul idan ibn xasm khilaafkiisa inaan dhahna waa khilaaf dambe mutaakhira weeye iyo iyo ijmaacuusan ogaanin nudwat اlmukhaalifiina laa taqdaxu fi اlijmac cinda اlusuuliya waa ogtiin intaas warkaasaa meesha idin yaalla labadu way bannaan yihiin afdaliya laisku hayaa ninka jilbaha dhigan haya iyo ninka mxuah lowyaha dhigan hayaba ee mxuah gacmaha dhiganba waa fasaxaya masalada marka suniyada ah ee sheekhu jiday baan ka dagaalamayna asuniya ila sheekhu kitaabku waa maxay waa min waa sifatu salaati الnabiy sifatu salaati الnabiy sheekhu uu sharxayo min bidaayati اlkitaab ilaa nihaayatihi wuxuu isku dhex yaallaa midaan muran lahayn iyo mid ijtihaadi ah midda ijtihaadiga warbaa yaa inooga furan ta kale laakiin sideeda lagu daynaya wa kaana yaquulu sal lla alay slam wuxuu odhan jiray xadiidkii hore eena ka soo hadallay kii hore ibnu cumar xadiidkii hore ibnu cumar iyo kan dambe abu hore ragga cileeya waxaa ka mid a ah sheekh muqbil ibn hada alwaadic asaguna wuxuu ku xukumaa inuu yahay xadiid shaada weliba ka hore ayib wa kaana yaquul wuxuu odhan jiray ina alyadaani cafwan ina alyadayni labada gacmood tasjudaani way sujuudaan kamaa yasjud اlwajhu si wejiguu u sujuudo faidaa wadaca axadukum wajhahu midkiin hadduu wejiga dhulka dhigo falyadac yaday gacmaha ha dhigo waidaa rafaca wejiga hadduu soo qaadana falyarfachumaa kor hkor ha u qaado yacni looma jeedo wejigu gacmuhu ha ka dambeeyeen oo wejigu ha horey maba horayn karaba intaad jilbaha dhigataad saa u sujuudi kartaa maya waxaa loo jeedaa sida wejiga loo dhigayo oo waajib u tahay in la dhiga gacmuhuna waajib u tahay in la dhigo dhulka saan baa loo jeedaa wax kale maaha xadiidkuna waa min xadiidi ibni cumar ruwaaduna waa isku khilaafeen waqfan wa rafcan akaru ruwaad way waqfiyeen barhkoodna way rafciyaan ninka laydhaha bayhaqi fi lmacrifa wuxuu rajaxay inuu mawquuf yahay inuu mawquuf yahay min ficli ibni cumar ibni cumar baa sidaa dhihi jiray oo samayn jiray cafwan ibn cumar baa sidaa ku hadli jiray buui macrifada mujaladka labaad socda afraad buu sidaa ku yidhahda ama imam nasaa-i wuu xujaystay marfuucuna u arkaa ibn khusayma xaakim wasakata caleyh abu daawuud wاrafcu صaxiixu in sha allahu taala adinku marfuuciya baa xoog badan midaan marka la firiyo cilada uu wax ku cileeyey bayhaqi ma xoog badno wa kaana sal ly slm yactamidu calaa kafayhi labada sacab nabigu cuskan jiray markuu sujuudayo wayabsutuhuma waana fidin jiray faraheeda waa fidin jiray gacmaha wayadumu asaabicuhuma faraha gacmaha isu geyn jiray saa uma kala taagi jiran weeye saa haddaad tirado waa inaad saa u qabsato ayb wayadumu asaabicahuma farahoodana waa isu keeni jiray wayuwajihuhaa wuxuuna u jeedin jiray gacmaha qibala اqiblati xagga qiblada eed u sujuudaysaad wa kaana yajcalahumaa wuxuu ka yeeli jiray xadwa mankibayhi labadiisa garab meel ku beegan garabkan halkan garabka iyo garabka kale ku beegaysa haggaa hore intaad geyso halkan ku sujuudi mayso intaad dib u dhigto ayaga madax agga geyn mayso maxaa la rabaa madaxaadii labada gacmood isku beegnaadaan xikmada ku jirta fuqahadu waxay leeyihiin markaad sujuuddaada gacmaha meeshaad dhigaysa iyo garbaha isku beegmaan madaxuna bartanka u dhaco culays badan madaxu ku dhici culays badan madaxa ku dhici maayo meeshana aad ku murxi mayso sanka laftooda laftiisa ku qallooci mayso hawl caafimaad baa ku jir ilahan ha la caabudo wejigii quruxdiisa inaan lagu ciyaarin bay lehin fuqahaadu warka waad fahanteen baan malay xikmadaasay tilmaamaan wadaaduhu wa axyaanan mararka qaarkoodna xadwa udunayhi dhagihiisa muqaabilkooda dhagihiisa aadankiisa aadankooda dhagaha meel ku aadan oo yardurka markaa asaga ah marka dhagaha lagu aadiya gacmaha way ka durkeen garabka garabka kumay beegno wa kaana yumakinu wuxuu nabigu makamin jiray anfahu sankiisa iyo wajabhata wejigiisa barakaysan min alardi dhulku ku nami jiray weeye tamkiinintu waxaa weeye inaad dul saarta lama raba meeshaad kusujisaa tiraada si adoo taabanaya waa inaad culayska aad dareensiiso dhulka wejigu waa inuu qabto shaafici waa ka dijin hadaad meel siracsanfuraaj ku tukanayso oo gacanta hoosta laga geliyo waa in culayskaada iyo iqalkaada jurmigaada la dareemo culayska ood ku madaxa ku nabto dhulka inaad si sheekh yunis isu disho markaa sibirka sigiiska ku baaba'aan lama rabo ayib waxaa la rabaa si mutawasit ah sheekh yunis wadaadka yohandiska soo ma garanaysaan وكان يمkن أنفh وجبهaته من الأرض وقال للمuسيء صلاaته وxuu ku yihi إذا سجدتa markaad sujuudo فmkن ku hubso lisujuudika sujuuddaada hubso ama famakin ka bogo wey lisujuudika sujuuddaada ka bogo culayska wejigaada iyo jidhkaada dhulku ha dareemo makami ku hubso loo jeedaa wa fii riwaaya idaa anta sajadta faamkanta wajhaka wayadayk haddaad sujuuddo faamkanta wajhaka wejigaada aad ku dhulka iyo wayadayka labadaada gacmood xataa tamaina xataa yaطmaئina ilaa uu xasilo kullu cadmin laf walba oo minka adiga ka ahaatay ilaa mawdicihi waxaadi waa khayr salaaday way asaxday faqad tamat salaatuka wey waa xadiidka musii salaati qaybo ka mida ayib faqad tamat sala aad sidaa yeeli weydo faqad intaqasta min salaatika wey saa yeesho salaadaadi way dhammaystirantay haddaadan yeelin salaaddii baad wax ka nusaamisa xadidku waa sheekhu soo gaabsaday haddii wa kaana yaquul wuxuu jiray laa salaad salaad oo liman laa yusiibu anfuhu min alardi maa yusiibu اljabiinu saa in la akriya way banaan tahay ima ag in la korra way banaan tahay laa salaad salaad ooma jir liman duul laa yusiibu anfahu laa yusiibu anfahu sankiisu uusan taabanaynin meelaada dhulka xaggiisa maa shay yusiibu ljabiina inaad kor dhantana way ku banaan tahay ama kordho ama god ajruna howlaha iyagaa garanaya jabiinku waa wejiga waa halkan halkana jabiin la yidhaahdaa ayib labadaa kood meesha udhaxaysa koodkaas iyo koodka meesha ilawejigoo halkaana labadana waa ka taagmaa meeshana xoogow ay ka yar diisanyahin dadka badankood meeshaa dhaxaa jebinka la yidhaahdaa ayib wejigoo dhanna waa la iska yidhaahdaa ninka aan sankiisu dhulka uusan u taabanin siduu wejigu u taabanayo salaadiisa ma ansaxaysaa lagu yidhi bimacnaa sanka waa in laga sujuudo sanka dhulka la taabsiiyo xadiidka ibn cabaas baa laga wariyaa waana laysku khilaafay ruwaaddu ibn cabaas ka warisa xadiidka irsaala wawasla ikhtulifa fii waslihi wa irsaalihi raawi hal raawi baa xadiidka wasliya ruwaadda badankoodna way irsaaliyaan xufaadduna waxay rajaxeen inuu mursal yahay hada alxadiiu laa yasixu mawsuulan can nabiy laa yasixu mawsuulan can الnabiy alimaam tirmidi fii jaamicihi markuu wariye wuxuu yihi xadiidku inuu mursal yahay baa asax ah afwan fi cilalihi atirmidi fi cilalihi raqamka lixdan iyo saddex abu daud fi lmarasiil buu ku wariyey afartan iyo saddex raqamka ah kadibna wuxuu rajaxay riwaayadii musnadada ahayd buu daciifiyo tii mursalayd buu xoojiyey kadalika ibn abi daud ibn abi daud cabdullahi ibnu sulayman asna sidaasuu maray daara qudni cilalkiisa cafwan sunanka sunankiisa mujaladka koobaad saddex boqol afartan iyo sideed bayhaqi mujaladka saddexaad labaatan iyo saddex alimaam ibn xajar oo asagoo hawlahaas ama ku badnayn oo inuu wax jamciyo oo wax takriiji isku dayi jiray inta badanna wasligaba rajaxa hadda wuxuu leeyahay wa huwa mursalun wa rafcuhu laa yahbutu xadiidkan waa mursal in la rafciyo bimacnaa in la wasliyo ujeedaa in la wasliyana waa laa yahbut eh, adiraya fi takriij axaadi hadidaya saa ku yidhahdaa raqamka boqol lixdan iyo sideed bayhaqi sunankiisana waa kaga hadla almuhim xadiidkani cinda alxufaad waa mursal walaa yasixu can الnabiyi mawsuula ayib laakiin macnihiisa axaadiid badan baa ku tilmaantay oo in sanka la dhiga waa waajib sujuuduna ma dhammaystirmayso salaaduna la'aantii asixi mayso cinda اljumhuur wa kaana salى الlahu alيه waslm mxua yumakinu kii mxuu ahaaye saare ee mxuu aha makameeya aydan ku noqonaya rukbatayhi labadiisa jilib iyo wa aطraafa qadamahi labada adinfiyadahooda faraha loo jeedaaye dhulkuu makamin jiray markuu sujuudaya wy markuu sujuudayo dhulkuu ku hubsan jiray dad waxaa jira waana masale aada u dhacda markay sujuudahayaan adinka dambe fariisa kor bay u qaadaan ama dhulkaba si fiican u saari maayaan fiyada inay ursiin hayaan baad mooday saasay ku leeyihin waa in si fiican loo saaro waliba la jirdaco saa faraha dhulka loogu nabo ayib wayastaqbilu wuu la qaabili jiray nabigu bisuduuri qadamayhi lugihiisa farahooda araha adimaha farahooda wuxuu la qaabili jiray xagga qiblada usii jeedin jiray qolyaha saa usujuuda ka war laguhiiba saa usii jeedinayaan farahoodii soo qiblada agga kamaha matalan saasuu udhiganaya farahi waxay jiraan hagay jiraan koonfur bay aadahayaan ila waqooyi baan usujuudaya nabg hata soo maaha so waqooyi baan usujuud koonfur bay aadahayan farihi isbaruuna waxaa la rabay inay soo aadaan waqooyi ood soo godo saa usoo godmaan maa la rabay haddaad saa tiraado ka war marka waa ta la diidan yahay wa biaطraafi asaabicihima farahoodii fiidoodana alqiblata qibla la soo qaabili jiray duhuur alqadamayn waa dubmadowga anta koraha dee iyo farahoos wata waa inad agga qiblada la soo aado wey inaad rogto lama rabo lugta dhan baad rogto wayarusu caqibayhi labada boqnoodna waa isku nabi jiray ama labada cidhbood markaad sujuudayso faraha cidhbahana waa isqabaysiinaysaa ayib sheekh muqbil wuxuu le wadikru rasi اlcaqibayni fi اlxadiidi shaadun riwaayada sheegaysa nabigu markuu sujuudayo in labada cidhbood isku qaban jiro isku nabi jiray ayib waa shaad buu sheekh muqbil yidhaahdaa ninka la tafaruday baa hal nin ah ruwaadda kale ma aysan sheegin buu yidhahdaa wa tafarud amhaali laa yuqbal saasuu taagan yahay ama shekh albaan isagu waa meel mariyey waxaadna moodaa inuu muqbil ku gar leeyahay walcilmu cind allah ayib wayansibu waa taagi jiray nabigu waa qotomin jiray rijlahi labada adin labada adin wuu qotomi markaa faraha fiidooda dhulka qotomiso ood saa u jirdacood dhulka ku hubsato cirbuhu iyo lugtu soo taagi mayso way taagan tahay saasay u qotontaa ayib wa amara bihi nabigu waana faray ummadda muxuu faray biwadci اlyadayni wa nasbi اlqadamayn yani gacmaha in la dhigo dhulka sidaa la sheega loo dhigo lugahana la saaro la qotonsho la istaajiyo xadiidkan wuxuu ka yimaadaa min xadiii bni cafwan min xadiii sacd bn waqaas buu ka yimaadaa asaguna waa laisku khilaafay waslan wa irsaalan waa laisku khilaafay alimaam alimaam الtirmidi wuxuu rajaxaa irsaalka laba boqol toddobaatan iyo toddoba jaamiciisa abu xaatim araazi asna wuxuu rajaxay irsaalka asagaana saxiixa buu ihi saddex boqol toban iyo sideed cilal ibnihi daara qudni cilalkiisa laba meelood xadidka intuu kusoo celiyay labada wuxuu rajaxay mursalka meesha koobaad waa lix boqol toban iyo lix meesha kalena waa kun lix boqol labaatan iyo ko idan wadaadahaas halkaasay mareen laakiin macnaha xadiidku in gacmaha dhulka la dhiga ah lugahana la qotonsho ah faraha qiblada la qaabiliya axaadiis badan bay ku timid marka waxaa wey hingaraaric lug oma dhutiyo laakiin waxaynu ka hadlaynay riwaayada nabiga loo tirinhaya teebaha sugan baynu ka hadlaynaa sidaa darteed alimaam tirmidi isagoo cileeyey xadiidka oo mursalka rajaxay mawsuulkana daciifiyey yaa wuxuu yihi waa ijmaacu ahlicilm wa huwa aladii ajmaca calayhi ahlucilmi wakhtaaruuh ahlucilmigo dhan baa ku ijmaacay wayna doorteen in gacmaha sidaa u dhigto lugahana sidaa loo qotansho faraha la laabo qibla la qaabiliyo ijmaacu ahlicilmi wa huwa aladi ajmaca aleyhi ahlulcilmi wakhtaaru axaadiikan hadda wayba tilmaantay xadiidku marka macna ahaan waa sugan yahay laakiin min xayu riwaaya xadiidkan sacd bin waqaas ee ka soo bilowday wayastaqbil bisuduuri qadamayhi وبأطراaف أصاaبعهma القبلة ويرuس عaqiبayهi وينصب رiجلayهi وأmara bه saa u socda waxa wey xadiidkaasi waxaa weyaan ma sugno isagoo mawsuula can nabi sal slam min xayu macna صaxiix wa kaana sal la slam wuxuu aha yaftiku kii jirdaca asaabicahumaa faraha lugaha waa jirdii jir jirdi waa inaad saa tarbiic aad u yeesho saa u jebiso la qalloociyo aad soo xoodo saa inaad dhaho lama rabo ood qutamiso inaad saa u qutamiso mise lama rabo faraha lugaha markaad sujuudayso in aad laabtana lama ogolo waa inaad saa u jebiso ay jabaan soo ma jeedaan waa inaad saa u jebiso sida loo loo sujuudaha dadka badankoodba haddii laakiin aad dhulka saa u dhigto istiqbaalkaa meesha ka baxaayo ayib fadkigu marka waa sidaa jirdicid baa la yidhaha ama xoodin ama in la qallocisho fahaadihi wuxuu uhi sheekhu waa sabcatu acdaa toddoba xubin weeye kaana sala اllahu alay wasalam yasjudu calayh uu ku sujuudi jiray alkafaan labada sacab ama baabacdood wاlrukbataan labada low wاlqadamaani labada adin wاljabha wejiga iyo wاlanfi sanka haddaad ku qabatana haddee jabha iyo wejiga iyo sanku isku xubin bay noqon karaan dhibba ma laha labada kana la kala tiriyo labada adin labada low labada gacmood waa lix isku qaba wejiga iyo iyo sanka waa toddobadaas waqad jacala sal slm nabigu wuxuu ka yeelay alcudwayn alakhiirayn labada xubina u dambaysa oo sanka iyo wejiga ah ka cudwin waaxidin buu ka soo qaaday fi sujuudi sujuudda gudaheeda xayثu qaala markuu nabigu yidhi umirtu waxaa la faray an asjuda inaan ka sujuudo wa fii riwaaya riwaayo kale umirnaa waxaana la faray an nasjuda inaanu ka sujuudno aan ku sujuudno cafwan calىa sabci acdumin toddoba lafood cala اljabhati aan ku sujuudnaan la faray wejiga wa ashaara biyadihi gacantiisi barakaysid buu nabigu ku midaaro ku fiiqay calaa anfi sankiisa sankana in la dhigo walyadayni gacmaha in laga sujuudo wa fii lafdin alkafayn labada sacab laga sujuudo warukbatayni labada jilib ama labada low wa aطraafa alqadamayni iyo labada adina hoose fiidahooda faraha walaa nakfuta aanan celcelinin baana la amray ahiyaaba dharka iyo wa shacra marada marka intaadan salaadaba soo gelin hagaajiyo si fiican oo loo baahan yahay oo quruxsan usoo xidho inaad maantao dhan cumaadda dhacaysa celceliso oo timihii halabtahay dhacayaad celiso lama ogol bal cinda aahiri salaad bay ku buraysaa lanno nahyi baad ku dhacday salaada khuseeya ayib walaa nakfuta aan walaa nakufay ka dhiganta aanan rereebin ama aanan duuduubin ahiyaaba dharka iyo wa shacra timahaba hadday timuhu dheer yihiinna farahaad ka qaadi dabi maysid xidi maysid xamri maysid ha sujuudeen ayaguna cibaadada wax ka qaateen hadday marka horba aysan ku gaabnayn meeshay doon u sujuudeen maradu hadday mar kale weynayd oo horaan soo yaraysanin faraha ka qaad ha celcelin ayib wa kaana sal ly slam yaquulu mid uu ahaa yidhahduu ahaa idaa sajada alcabdu addoonku hadduu sujuudo <clears throat> sajada macahu sabcatu aaraabin toddoba xubin la sujuud waa jamcu arib ama irbin wajhahu waa sujuudi ama wajhu wa kafaahu labadiisa sacad iyo warubataani warukbatahu baa ficlan lahayd aniga rubataani baa ii dhigan warukbatahu ciday u dhigantahy miyaa jira idinkaa naga fiican in siyaaqa laisraaciya wanaagsan wajhu baa sujuudaya wa kafaahu labada sacab iyo wa rukbatahu labada jilib iyo wa qadamahu labada adin wa qaala fii rajulin nabigu wuxuu ku yidhi nin sallaa tukaday wa ra'suu macquus timihiisii oo daban madaxiisii oo daban inagu de ragga ragga ma yaqaana raggu soomaalida dhaqankaa ma laha laakiin carabtu rag iyo dumarba timaha way way dabtaan timaha way dabanayaan ama wayba tidcahayaanba ama way xamran waxaa u tar adag ku taqa adag ku taallaay ayib ama way galolanayaan warasuu macquusu min waraa'i xagga dambe u xidha timihi mintusaa u qabtay buu agga dambe ka xidha timaha jilicsanaa dher dib baa loo xidha waad aragteen halkaasuu ka xidhay ama dibbu u dabiba marna timaa halkana mid walba meeshiisa lagu suurida lagu dabaa ama lagu xamraa marna saddex qaybood baa laga qayb hore iyo laba gees iyo qayb dambe kolba timu husan yihiin marna waxaa weeye iyagoo dhan baa dib loo tidcaa xaggaasaa loo wada celiyaa hawlaha dumarkaa yaqaan adduunka ma taqaanaan badankiina tinaad tadacdaanba ma lahda waxaa weeyaan kuwaan dhex joogna wax yar dhaantaan waraasu macquusu min waraa'i xagga dambe u xidhnaa ninkii nabigu muxuu ka yidhi inamaa maalu haada kan miaalkiisu waxaa wey maalu ladii kii tusaal ki kii oo kale wey kiiba kiibuu lamid yahay yusalii tukana wahuwa maktuuf isagoo garbaduban nin laba dible loo xidho tukanayu lamid yaha wey maktuuf ayb waa nin la garbaduubay ama garba xidhan idan sii daaway xubinka faraha ka qaatimuhu maraha cn marka hore issoo habe haddana waxay leeyihiin khaarija sala iyo daakhilba lama ogolo hawsha ayada hadda annaga waxaana khusaysa waa salaad wax laga hadla wa qaala ayضa wuxuu ihi daalika meeshaas timaha lagu tidcay ama lagu duduubay ee timaha lagu urushay kiflu shayطaani shaydaanka buulkiisi weeye shaydaankaabaa degaba waa xarshinti ayib shaydaanka kuu fadhiisanhaya wey yacni wuxuu ujeedaa maqcid shayطaani shaydaanka makaanu fadhiisiisi weeye yacni wuxuu ujeedaa maqriza dafarihi halabtiisa meeshii lagu muday dafarku waa halabta khadaa'irta iyo dafradu dafaa'ir iyo khadaa'ir jamcu khadiira iyo dafiiraba dafair waa la dafaradu waa halabtii timihii la tidcay ama galoolnaa wey maqriskuna waa maqcadkii iyo kifligii iyo meeshii aad ku dhejisay ilan tinku meel baa lagu qabani ayib haddii laftirkeeda aan la tidcino ayagoo intii saa loo duba baalaha lagu qabtay haween ku qabta aad ku qabatana waa un la mid timaha faraha ka qaada almahim ayib wadaadda waxay leeyiin xukunku wuxuu khuseeyaa ragga ma khuseeyo dumarku dumarku hawsha ayagu waaba dhaqanba timaha hawsha haddaan la samayn lamama maamuli karaba marka dumarku kuma jira idinka idintal ragga hawshaa laga hadlay wa kaana sal اlahu alay waslam rasulka waa yaftarishu midaan goglinin buu ahaa diraacayhi labadiisa dhudhun dhudhumaysa ma gogli jirin bal wuxuu ahaa kaana yarfacu ma kor buu u qaadi can ilardi ka qaadi jiray wayubaacidu ma waa ka dheeri jiray gacmaha can jambayhi labada dhinac xataa yabduwa ilaa uu muuqdo bayaadu ibtayhi kilkishiisa caddaanteeda uu muuqdo min waraai xagga dambe marka laga taagan bayna muuqanaysaa horey lagama arkay sooma markaad gadaal joogta ruuxa kaliisha arki kartaa markuu sujuudsan yahay xataa low ana bahmatan waxar ama nayl bahmadu waa un maqasha yararkii ariga la yidhahdaa xataa low ana bahmatan haddii nayl ama waxar araadad ay doonto an tamura inay marto taxta yadayhi labadiisa gacmood hoosto isagoo sujuudsan nabigu marad way mari lahayd siduu gacmuu nabigu kor oogu qaadahaya wey ee uusan saa u lahayn wa kaana yubaaliqu waa ku xeel dheeraan jiray fii daalika arrinka gacmaha in kor loo qaado oo dhulka laga qaado la kala waasiciyo xataa qaala bacdu asxaabii ilaa ay yidhaahdeen saaxiibaysi barhkood xertii maxamed saxaabadii in kunnaa waxaanu ahayn lanawi kuwa u danqada lanawi kuwa u danqada lanarfiq nartaa bay la mid tahay lirasuulilah rasulka baan jiray mima kii xaggii baa nooga xanuunsanayna yujaafii biyadayhi can jambayh dheeraynta uu ka dheerayn gacmihiisa dhinacyada ile ruux wuu daalahaya in badanna waa sujuudsanaa gacmihiisana ma ogola ina taabtaan waa iska fogeynaya culayska odhanba marka madaxiisa ku dhacahaya iyo garbihiisa idaa sajada markuu sujuudahayo marka sidaas wey xikmada ayadu loo diiday in gacmaha dhulka saa loo dhigo gacmaha markaad dhulka saa u dhigteed feexiso culayska jidhkaoo dhan wejigu ku dhacahaya culayska jirko dhan wejiga ku dhacaya markaa la gacmaha cuskato oo taa u cuskato culayska jirhka waxaa qaybsanaya jilbaha iyo wejiga iyo boqol kiiba sideetan gacmaha ku dhacaya mata mise maaha xikmada sharciga ku jirta marka sidaa uu subanoo yal loo tukado wixii kana la iska daayo wa kaana yaamuru bidalika saas ummadda fari jira fa yaquul wuxuu odhan jiray idaa sajadta haddaad sujuudayso fadac kafayka labada sacab dhig dhulka dhig warfac kor u qaad mirfiqayka labada jiqil ama xusulla kor u qaad dhulkaa dhigin ويقول وxu ohan jir اعtadiluu في السujuud sujuudda dhexdeeda ekaada sinaada walaa yabsud axadukum midkiin yuusan fidinin diraacayhi labadiisa dhudhun imbisaaط اlkalbi eyga siduu u fidsho eyga besa maa wax walboo toddoba ku dhalow ah dhurwaaga waa lamid oo libaaxu waa lamid iyo anyuurtu waa wax walbo aan lahayn suxulkaa laama aan lahayn jiqilkaas aan lahayn baa saas uu fidsanaya gacankiisa wa fii lafdin kamaa yabsud اlkalbu eygu siduu u fidsho وفي لفظ آخر waa ku yimid xadيiث آخر ولاa يفترش أحaدكم midkiiusan goglanin dirاacayhi dhudhumadiisa اftراaشha الكلب ay اftراaشhan kaاftراaشh الكلب goglsho sida eygu u goglado kala وكاaنa يقuuل wuxuu odhan jiray لاa تبsط dirاacayka dhudhumadaada ha fidinin basta الsabci toddoba kudhalgusa u fidiyo kale toddoba bilood bu ku dhashaabay dhahaan dadka xayawaanaadka yaqaan anugu ad maarag dhurwa dhalhayo iyo libaax midna ma arag ayib dhashiisa waxbaan ka arkay laakiin toddoba bilood ma ku dhasho weliga uma shintirinin ninkuu shintiriy hala weydiiyo duqayda maxaa dabshaa ka ogteen mise eyga eyga horta meequ ku dhalaa ama qolyihii reer koonfureedka eyga aada u haysan jiray mise dhasho watun baa la arkaa waxaan lama lama watariyaba almihin toddoba ku dhashaabay wii baha dugaagoo dhan wixii habar dugaagoo dhan baa toddoba ku dhashaa la yidhahdaa anu ma aqaano kutubu luana sidaas xayawaad saasa ku qor xayaat xayawaanaat damiiri ka akriya warkaasa ku yaal wadacim cusko calaa raaxatayka baabacooyinkaada labada ah cusko watajaafa ka dheerow can dabcayka labadaada cududood dabcu waa cududan tan wey tanaa dabcu la yidhahdo muruqaa weyn soo ma taqaanaan kaasaa cududan la yidhahdaa halkaasaa loo jeedaa marka waa inaad labadaana aad fogeyso gacmaha cusko halkana ka qaad way kelkelaha iyo kala fogay dhinacyada fa inaka idaa facalta markaad yeesho daalika arrinkaas sajada waxaa sujuudi kullu cudwin minka xubin walbo adiga kala tirsan macaka waa kula sujuudahayaa xubin walboo jir kamida sujuudi buu dareemhayaa wy jirkao dhan baa dareemaya laakiin markaa saa tiraahdo gacmo wax ma dareemayaan wejiga iyo jilboon ba wax dareemaya fiqiga nabigu waa cadday xadiidkan waa min xadii ibni cumar xadiidka haddaan hayno u dambey waa min xadiidi ibni cumar waucila bilwaqfi daara qudni wadaadka qodqodka badnaa wuxuu ihi macluul weeye waa mawquuf waa min ficli ibni cumar wa qowlihi laa min qowli rasuuli illahi wa ficlihi xadiidkan dambe ama ibnu khusayma wuu saxiix yeelay wakadalika ibnu xibbaan xaakim diya almaqdasi warka daara qudni hala akriyo warka daara qudni waa fiirshay wadaadahan warkoodana waan fiirshay waxba ilama rajaxnaanin afkaan ka kala hayaa bui hooyada aabbaakee la cadaaba nin baa laga sheegay labadooda midkood un baa la cadaabi labadu waa la cadaabi waxaa la kee lagu wal hormarshaa soomali ba hadal kula baxaan u malaynaya labadoo naarta lagu shubiye keen ku hormarinaa baa la hooyada aabbaha kala sheeg labadii waalid baa soo firi ninkaa hooyada ku hormariya ma dhihi karo laga bilaaba ma dhihi karo odaygaan marka wuxuu afkaan ka kala hayaa afkaan ka kala hayaa idinku saa doontaan yeela marka waxaa weeye daaraqudni waa hadlay wadaadadana xadiidka waa saxiixiyeen markaan fiiriyey aniga hadda wax ima rajaxan idinku soo fiirsada sheekh albanina waa idiin saxiixiyey xadiidka wujuub طmaaniinati fi الsujuud sujuudda in lagu xasilo inay waajib tahay hada madhab jumhuur ahli اcilm wa khaalafa اaxnaafu dalik xanafiya khilaaftay طmaaniina meeshay ku arkaan iyo iyagu colba yihiin waa ogtihiin waxay leeyihiin waa ziyaada calى nas اqur'aani ya ayuha aladiina aamanu rkacuu wasjuduu baa la yidhi xadiidkuna waa khabaru axaad wالziyaadaةu calى الnasi naskun fi اusul cindahum waa qaacida usuliya iyagu ay leyihin oo khaas ah waana qaacida ضaciifa cinda jumhuur الfuqaha alusuuliyiin laa tactamidu calى aصlin wainamaa tactamidu calىa nadarin وacaqlin caqligana caqli baa laga horgeeya waxay ila tahay ma ogtahay waxay ila tahay baa laga horgeeyaa laakiin haddii nas lagu yimaado waa la hogaansamaa iyo qaacidada kalen soo sheegnay ee hore maxay ahayd eh, alamru mucallaqu bismin yaqtadi اlikhtisaar calى awaalih wazaa'idu calayh ima mandum wa ima saaqid qaacidadii maalinka hore an ka so naqaashay wa kaana sal lay slam wuxuu yaamuru kii fara ummadda muslimiinta biitmaami rukuuci rukuuc inay dhamaystiraan iyo wsujuudi sujuuda wayadribu wuxuu ugu mahmaahi jiray liman laa yafcalu dalika ninkaan saa maala jaaci buu tusaa jaa'ic nin baahan buu tusaale oga dhigi jiray wayadrib wuxuu garaaci jiray yani wuxuu u samayn jiray weeye liman laa yafcalu dalika maalan oo maala jaaci ah ruuxa baahan yuu misaale oga dhigi jiray jaayacaasu yaakul cunaya an tamrata wa tamratayn hal xaboo timinaya labo laa tugniyaani canhu shay waxba u tari mayso nin baahan maxay laba timrood utaraan ayib wax la-aan bay laakiin dhaamaan wa kaana yaquul wuxuu odhan jiray fiihi fii man laa yutimu rukuuc wasujuuda wey ruuxaan dhammaystirin rukuucda sujuuda nabigu wuxuu ka dhigi jiray inahu min aswaءi الnaasi sariqatan dadka midka u xatooyo xun weeye tuugnimo midda u nin ku dhaqaaqay wey ninka asaga ah sidaasuu nabigu dhihi jiray xadiitaa waa soo waa soo hormartay wa kaana yaxkum wuxuu xukumi jiray bibuطlaani salaati man laa yuqiimu sulbahu fi الrukuuci wالsujuud wuxuu xukumi jiray bibuطlaani salaati man ruux salaaddii buri burideeda inay burtay oy bilaash tahay laa yuqiima aan toosinaynin sulbahu dhabarkiisa fi rukuuci wasujuud sujuudii rukuucdaba kamaa sabaqa siduu soo hormaray tafsiiluhu faahfaahintiisu fi rukuuci rukuudii baab ruku baan kuso hormarnay rukniga rukuucda wa amara almusii'a salaatahu ninkii salaaddiisi biyana waa faray bilidminaani in la xasilo fi sujuud kamaa taqadama fii awali اbaab sidii kusoo hormartay baabkii bilowgiisii ayb idan taasi adilo badan baa ku timid bal axaadiista kutin waa mutawaatira ama alxanafiya ayagu baab kale garaacdeen axaadiistan agtooda kama tawaaturin maxaa yl waa tawaaturki tawaatur caama mie ah, waa mid khaasa midka khaaska dadka waa ka qarsoomi karaa adkaaru sujuudi sujuudda adkaarteeda bu baab yahay haddii la soo maray inay iyadu waajib tahay in lagu xasuna ay waajib tahay maxaa lagu akri adkaarta sujuudda ku timaadda cinda jumhuuri ahlicilmi waa sunn gundhigii yaraa baan ujeedaa waa sunna cinda jumhuur culamaa haddii kas looga tago iyo haddii kama looga tagana salaada ku buri mayso ay fahanteen baan u malay adkaarta subxaana rabbiya alcalaa ahayd iyo tii rukuucdan soo maray subxaana rabbiya alcadiim kas iyo kama haddii looga tagaaba cinda jumhuuri ahlicilmi salaada ku buri mayso xukumkeeduna waa sunno waa culimmada badankeed halkaasay mareen alimaam isxaaq bnu rahuya isagu wuxuu leeyahay adkaarta kale iga daaya laakiin subxaan allahi tasbiixdu waajib ninkii kas oga tagana salaadiis waa baala warkaa warkiis wadaadka waa fahanteen soo maha tasbiixu subxaana rabiy alaclaa iyo subxaana rabiy alcadiim waa waajib ninkii kas oga tagana salaadiis way buraysaa ninkii halmaameen hilmaan oga tagan waba looma haysto halkaasuu maray isxaaq bin rahuuya ama axmed bn xambal riwaayadda caankaki asagu mashhuurka ee meelsi meelo badan lagu wariyo wuxuu yihi tasbiixda iyo tasmiica samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu baan ujeedaa iyo dikriga bayna sajdatayn gala rabbi kfir lii warxamni ad garanaysaan waa iyo takbiiraadka oo dhanba takbiirat اlixraam ilaa takbiirta u dambaysa ee lagaga baxo sujuudda agteeda ka dambaysa mxuu ahaa ictidaal ka dambaysa iyo jamiicu takbiiraat waa waajib buuri ninkii ka tagana kas oga taga salaaddiis way buraysaa ninkii hilmaamana sujuud sahwi buu la iman la imanayaa buuri hada huwa الصaxiixu min madhabi axmed tasbiixda samic allahu liman xamida takbiiraadkao dhan dikriga gala bayna sajdatayn intaa waa waajib uri axmed kas haddii looga tago salaaddii way buraysaa kama haddii looga tago waxaa lagu kabi sujuudu sahw riwaaya waxaa jirta axmed laga wariyo odhanaysa waa sunna waxaasoo dhanba ka madhab اjumhuur ma isfahane masl cadda asagu muxuu ku yidhi masl cadda waa ibn xasan baanu aqaanaa ibn xasan wuxuu oo dhan ba waa waajib kas ninka oga tagaa saas waa baطala ninka hilmaama wuu soo noqon bui martu dib famaa bata bacda اlmatruuki lagwun adoo ku jira sujuud sujuudi marahaya yaay xusitay inaad rukuuci subxaana rabiy alcadiim soo ilowdo waad ka ciboodid halkaa ku noqon laqwi waxaa wado dhan ba waa laqwi buui halkii baad ka soo sixi ninkii laakiin aan aqooni subxaana garan waayen ba ka dhici bui laakiin nin garan haya kama iyo kas midna oga dhici mayso ibn xasaas hawshaasu faahfaahsaday ibn xasan oo meel ah axmed oo meel ah isxaaq ibnu raahuya oo meel ah jumhuuroo meel maray keeda la quman oo maxaa jumhuurta ku maagteen aaga maxaad leedihiin jumhuurta maxaad ku jeclaysateen waa idin fududahay miya anu waxaan u malay inaad fudaydka ku raacdeen inta axaadiisan soo marin adkaartaas iyo takbiirta waa la isamrahayy fakabir faqul sidaa dheh baa soo socota nabigun wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumun usalli waxaasoo amar ah oo iyo ficil muxuu ahaa mubayin lilawaamir almujmala ah oo isku qoofalan maxaad casar oga siibateen oo u tidhahdeen waa sunna ya su-aashaadi weydiiye iga jawaaba axmedow su-aal maqluub ahoona kuu dirsan aniga ila soo ordiri waxaan ku idhi jumhuurta iyo axmed isxaaq iyo ibn xasm afartaa waad keebaad taageertay warka caddaysta axmed baad la socotaa maxaa ku dooratee nusuusta daahirkeeda u dhow yahay war caddaaday riwaayada axmed caanka riwayo kal le jumhurtu la socdo intaa waa dabageliski iga dhegaysta marka adkaarta kale wixii ka gaadho wa kaana sal ly slam yaquul waxaa ka fi hada rukni ruknakan asaga anwaacan buu odhan jiray qaybo kala duwana min adkaari alla xusid ah waladciyati alla bari ah taaratan midkan mar akhriyi jira wa taaratan haadaa bimacnaa adkaartoo dhanba nabigu hal mar ma jamcin jirin wey hal salaadna ma gudagelin jirinee kolba cayn ayuu akhriyi jiray saasaana fiican subxaana rabbi alaclaa alaa maraat wa kaana yukariruhaa waa celcelin jiray akara min dalika saddex wax ka badan waynu soo mar rukuuceedna ku soo marraade wa baalaga waa ku xeel dheeraaday fii takraariha celcelinteedii maratan mar fii salaati اleyl salaaddii habeenka xiina wt xataa kaana sujuuduhu ilaa uu sujuudiisu noqday qariiban wax ku dhow min qiyaami quraan akhriskiisa istaagga ahaa wa kaana wuxuuna ahaa qara'a mid akhriya fiihi fi اlqiyaam ku soo akhriyey ثaلaaثa suwarin min aطiwaal saddex suroo dhaadheer albaqara والnisa وaal cimraan yatakhalalha waxaa kala gudagelahayey kala dhexgelahayey yatakhallalo waxaa kala dhexgelahayey yacni tasbiixdaas weeye ama suwarka cafwan qiraa'ada aayaadka aayaadkan ujeedaa aayaadka waxaa kala dhexgelahaya ducaaun alla bari iyo wa istikfaaru dembi dhaaf weydiisi kamaa sabaqa fii salaat اleyl wuxuu mararka qaarkood odhan jiray subxaana rabbiy alaclaa wa bixamdihi alaaan subxaana rabbiy alaclaa alaaan way sugan tahay baan soo idhi oo inta tabartayda waa bixamdi laakiin inaan sugnayn baa muuqata sida raajixa waan ka soo hadla ku noqon maayo wabilmunaasaba saana u iloobin xadiidkii shalay inay ahayd ugu dambeeyey khamiistii xadiidkii bakra abu bakr nufayl ibn xaari ee subxaana rabiya alcadiimi alaaan fi rukuuc wa alaaan subxaana rabiy alacla fi sujuud bazaar inuu quweeye aan ka hadlay maanta waxaa arkay calaa udiin muqlata ibn qlajl waa sanadkiisa waa xasan taasna marka waa sanadkiisu waa xasan buu intuu xadiidkii takhriijiyey ayib wuxuu kaloo jeeda subuuxun ilaahay waa kii nasahan ceeb oo dhanba ku hufan ama ceeblaabo weeye quduusun dahiran oo xumaan ka dahiran rabu اlmalaa'ikati wاruux malaa'igta rabbigeedi iyo jibriil rabbigii wey idan waa caطfu اlkhaas cala اlcaam subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma اkfir lii ducooyinkan waa soo maray wa kaana yukiru waa badin jire minhu ducadan dambe subaanaka m rabanada wey fii rukuucihi rukuuciisa wa sujuudihi sujuudiisii rukuuci waa ku badin jiray yataawalu asagoo ku dhaqmayo dabaqahaya ah alqur'aana qur'aanka amarkiisa fasabix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaba allahuma laka sajadtu burinta wabika aamantu allow adaan kuu sujuuda laa liayri ayib allahuma sajadtu lakay ahayd asalkeedii waxaa loo hormeeyey bay dhan wadaaduhu takhsiis ama xasri iyo qasr ilaahay keligin baan u sujuudaya wاsujuudu ligayr اllaahi kufru cinda ahli اlcilm wadaado dambe oo mutaahiriin xanafiya shaaficiya wax luqluuqay baa jira laakiin nusuustu waxaa weeye sidaasay ku caddahay ilaahay kayrkii ninku u sujuuda taxiyatan fii shariicatina baan ka hadlay taxiyatan aw tacdiiman asagay u taallaa wuu ku gaaloobaya hawsha ayada ah laa tsjuduu liلشhamsi walaa lilqamari wاsjuduu lilahi اladii khalaqahuna in kuntum iyahu tabuduun in kuntum iyaahu tacbuduun ninka ilaahay kayrkii u sujuuda fahuwa caabidun lahu la lilah aayaddaa kuu sheegtay in kuntum iyaahu tacbuduun haddaydan asaga caabudin soo maaha doqoyda iyo balabaadyada malaqyada u sujuuda wey markaan waad ku gaaloobaysa shareecadeenana ka hadlaynaa ayb xukm sujuud yatagayaru min shariicati liaakhara ijmaaca aniga sajdatu ikhwatu yuusuf iyo hayla soo orti marka waxaan ku leeyahay asujuudu waa xukmun yatagayaru xukmu min shariicati liukhra biijmaci اculamaa ijmaca hataa waxaa soo goriya wadaadka zaydiga aye ibn wasiir alyamani fi kitaabi rawd اlbasim fi dabi can sunati abiqasim allahuma laka sajadtu alla adaan kuu sujuuday wa bika aamantu adaan ku rumeeyey walaka aslamta adaan kuu hogaansamay wa anta rabbi adaa maaligayga ilaah boqorka ilaah waa sajada wejhi wejigayaa sujuuda liladii eebbe khalaqahu abuuray wa sawarahu muuqaalka u sameeyey allaha abuuray ee suureeyey ee muuqaalka u sameeyey axsana wanaajiye suwarahu muuqaalkiisa iyo qaabkiisa homaalkiisa washaqa dilacshay samcahu maqalkiisa wa basarahu araggana u yeelay fatabaaraka allahu axsanu اlkhaaliqiin allah khayrkiisu badan yahay inta wax unta allah khayr badana una wanaagsan allahuma kfir lii dmbi kula buu nabigu odhan jir marka qaarkood waa sujuudi weeye dmbi kula dembigii o dhan alla ii dhaaf wadiqahu midkiisa yar wajilahu kiisa weyn waawalahu kiisa horeeye waaaakhirahu kiisa dambeeya wacalaaniyatahu dembiga la muujiye banaanka yaalla wasirahu midka qarsoon intaba alla ii dhaaf ilaahay la kala beryo og bale allana mxuu ahaa eray la kala odhan og allana la kala beryo og weeye hadda nabi maxamed wuxuu ka tegey ma jiro sajada waxaa sujuuday laka adiga kuu sujuday sawaadi aniga muxuu ahay muuqaalkayga wa khayaali nuutuushayda waa isku mid khayaal iyo sawaad waa isku mid waa laba eroo isku macno dhow sidii labadii erey aanu soo mar maxay ahayd alkibriya walcadam oo kale waa isku dhow yihiin sawaadku ruuxa muuqaalkiisaa la yidhaahdaa khayaalkuna mudatuusha ayaa la yidhahdaa ayib wadaadu waxayna odhan jira ayagu sawaadii muuqaalkayga iyo wakhayaali bidhaantayda waa isku mid ayib marka nabigu waa uun hoos buu u degahayaa wax walbaa kuu sujuuda iska daa anige muuqaalkayga hooskaya ilaa kuu sujuuday wey xubinkayga inuu isdhiibi waay iska da wax walbaa isdhiibay nuutuushaydii muuqaalkaygii bidhaantaydii nabigu wuxuu leeyahay sal iyo baarba allihii abuuray baa isu dhiibi wa aamana bika waxaa ku rumey fuaadii wadnahayga ama qalbigayga abuu waxaan kuu qiri binicmatika nicmadaada galladaada calaya aad igu leedahay haadii midantada allow yadii gacantaydii weeye wamaa janaytu calaa nafsii iyo waxaa u geysto dembi awaakan allow adun baa dhaafi kara waa isdhiibe wey gacmahan taagtay wey allow xadiidka ibn mascuud laga wariyaa iyo caaisho xadiidkan sajada laka sawaadi wa khayaali ilaa akhirihi janaytu ay geysatay janaayaso ma garanaysa nafsi wamaa janad calaa nafsina baa riwaayaad kale ah haadihi yadii wamaa janad nafsi iyo waxay geysatay ila gacmaha famaa kasaba aydikum weeye xadiidkaani muxuu ka yimaadaa min xadiid ibni mascuudin wa caaisha labaduna waa daciif inda cinda sheekh albani raxmat ullahi ta aleyh labadu waa laba xadiioo munkara laazimna ay tahay in sifatu salaati nebi laga gooyo laakiin nasiib daro sheikhu waa hafay inuu ka gooyo wuxuu ku faahfaahiyay labaduba inaysan nabi maxamed loo tiirin karin o munkar yihiin silsilada xadiidka ibn mascuud daciifada waxaad ka fiirisaa laba kun hal boqol afartan iyo shan silsila alaxaadiia daciifaan ujeedaa laba kun hal boqol afartan iyo shan waa xadiidka ibn mascuud midka caaisho waxaad ka fiirisaa lix kun shan boqol toddobaatan iyo sagaal lix kun shan boqol laakiin weli lagama goynin kitaabka in laga gooyo ducada nabiga kama sugno aan ka socon inta kale hawaahidda oo dhan wuu tuuray kama jira halkaasu ku faahfaahiyey shawaahidda uu sheego dhan halkaasu yidhi waa munkaraad isma quwaynayso halkaa wuxuu ku leean kuu celiyey isma quwaynayso marka kitaabkan hadda sifatka yarka ah iyo asalka wax ku qoranba sheekhu uu ka noqday wuxuu kale ohan jiray subxaana diljabaruut allaha qasbinta iyo dirqida uu saaxiibkaa nasahan ee u addoomihiisa muquuniye ka adag walmalakuuti boqortooyo dhamaystiran walkibriyaai muxuu ahaayey sarayn iyo muxuu ahay kibir addoommaha laga kibiro laga tarafuco lagana sareeyo xaqiiqatan ilahayna uu leeyahy mudan yahay mid mascuumaa maaha o addoomuhu sheegtaa sidooda kale ah iyo walcadamati weynan aan la koobi karin wa haada wamaa bacdahu ducadan hadda aan sheegay bui ta ka dambaysaba kaana yaquuluhu fii salaa اleyl salaada habeenku nabigu ku akhriji salaha faradka ma ahayn bu subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaaha illaa ant waynu soo marray macnaheeda allahuma kfir lii allow ii dhaaf maa asrartu waxaan siraystay ee xumaanin hoos u galay wamaa aclantu waxaan muujiyey xumaanu nabigu galay ma jiraan hadday jirtan ilah baa u dambi dhaafay laakin waxaa wey addoommaha la baraya addoonnimona nabigu waa qirsan yahay wuuna labistay waana yahay ilaahayna waa isku baabihinaya bal baabki fasalka yarka inaan gaari karan isku dayo maxaa ii dhiman wa kaana yaquul wuxuu odhan jiray allahuma ajcal fii qalbi nuura ilaahu qalbiga nuur ii geli nuur iimaan ah khayr ah alla ii geli wa fii lisaani carabkayna nuur alla baraka iyo bayaxow saar wajcal fii samci dhagahayga alla waxaad saartaa ood yeeshaa nuuran nuur iyo khayr allow geli dhagaha in khayr lagu maqlo xumaantana ay ka sariigtaan idan dhaga khayra ay noqdaan haddii dhaga islaamka lagu jaajuusa ay noqdaan ka war oo gaalo loogu shaqeeyo wajcal allow iyo nicmo oo xaqa inaan arko baailkana aan ka leexdo beryahan dambe ma ogtahay in baailkaad arki weydaa daranba baailka inaad arki weydaa u daranba axaadiid baa ku timi dacfi ku jiro wadaadar ay xoojiyaan xilliga aakhiru zamaanka la gaadho camalka iyo cilmigu cilmigaa khayr badan inaad cilmi barato camalkaad una yaraado ayaa dhaanta aakhiru zamaanka in camalkaa u bato cilmigaaduna yaraado maxaa jiray dhan wadaaduu xilligii nebi maxamed saxaabo joogeen sharkaa yaraa bidacdaa yaraa wax ku duubsadaa yaraa markii ilahi inaad ku xidhanto salaatuleilka iyo qur-aan akhriska iyo barakada basataa dan kuu ahayd iyo camalka intaa yartay cilmigaana way ku badbaadeen culays iyo shubahaad iyo bidac iyo wax saa loo sii dayn oo muqriyaad mudilaad fitan ma jirin matay mise ma aha hadda laakiin ti media lagu furtay iclaam oo wadaaddo aftahnaa la soo daayo oo facebook iyo internet iyo wax balaayo dhac iyo twitter la soo daayo tawatur laga qaado yaa casar lagaa xubsan hayaaba laba maalmood haddaad bacdulmukhaalifiin aada la socdo dhegaysato waxaad horshow nimanka ma run sheegahayaan sidii wadaadka ogaadanayo nimanku gaalada amay naga saxan yihiin hmm. <laughs> ayb wadaad ogaadano iska miskiin oo macallin qur-aan aha yaa wuxuu soo maray kaniisad goday ku taallo oo webiga xaggiisa ku taalla oo nimantay dharcasoo amxaaroon dharcanta soo xidheen maalin axad ah midka ooyi iyo midka barooran iyo haweenka aadmoodi inay gablameen uu la yaabay soomaalida meelaha joogtan wuxuu arkay waxaan ilmayayninba qur-aan qalafsan oo kii raxweenka oo kale ah iyo muxuu ahaayey waxaan khayr badnayn waa iska caamay wuxuu nimanka amaba naga saxay nimayo say la ooyhayaan buu la yaabay waxay dhigahayaan marka waxaa weeye caamaygii oohintaa duufsatay adiguna waxaa weeyaan rasaa'il iyo war iyo aftahanimo iyo balaaya waa lagu baabsanay ina min asiri ina min ina min albayaani la sixra aada la iskaga ilaaliyo marka ilaahay indhahaada inuu barakeeyo qalbigaada barakeeyo dhegta kuu ilaaliyo waa duca fiican halagu ducaysto wajcal allow yeel min fawqii xaggasa cafwan waan ka bood wabaan ka bood wajcal min taxtii xagga hoose allow iga dhig nuura nuur iga dhig wajcal min fawqi xagga salana nuuran allow iga yeel ka dhigo nuur iyo dhig weeye wa can yamiini midigta nuura allaw iga dhig wa can yasaari xagga bidixna nuura wajcal amaami xagga hore allaw nuuran iga dhig nuur ii dhig weeye wajcal khalfii xagga dambana allaw waxaad yeeshaa nuura nuur yeel wajcal fii nafsi naftii laftirkeedu shaydaan baa duufsan karee nuuran allaw yeel marka aadama laga hadlahaya wey amaa nebi maxamed ilaah baa ka ilaaliya wa acdim lii allow ii weynee nuura nuurkaad isiina nuur weyn oo boqor qaaday ka dhig qaadahay ugu qaadan weye nuur weyn allow isii weye allahuma inii acuudu biridaaka alla waxaan magan galay ridahaada min sakadika cadhadaan ka magan galay wa acuudu waxaan magan galay bimucaafaatika caafimaadkaada inaad cafigaada wada cafido min cuquubatika ciqaabtaada iyo cadaabkaadaan ka magan galay wa acuudu bika adaan ku magan galay allow minka adaana kaa magan galay allow adaan magan ku ila cidda waxdisho ku ciqaabi waa ilaahay cidda ku badbaadina waa ilaahay magan baan ka ahay kuuna ahay wey laa uxsi koobi karo anaan ammaan calayka dushaada ilaahu ammaanta aad mudan ma koobi karo addoon daciifaan kama anta kamaa anayta calaa nafsika naftaas aad ufaalla ammaantay baad allow tahay ood mudan tahay maantana intaa haynoo joogo wallaahu aclam